كاس وحديث ثابت أصغان أنا من شرع حديث كاس وغتصا lacnadu waxay ku qaydan tahay karada oo wax badan dumarku hadday siyaartaan quburay ku laalaabtaan taas wey midda aan la ogolayn sababta loo diidayaana waxaa ku jira raggii ay u ahaayeen xaasaska raggaas xuquuqdoodiiya dayacmayda ubadkoodiiy xuquuqdoodiiya dayacmayda tabaruj iyo ismuujinaa ku jirta Ehm, waxyaalo badan oo loo baahnayn ayaa ka imaanaya waana sidaa waaqic uu yahayo dumarka wareega oo qabriyadala ah aan ka imid haddana waxa wey waxaan u diyaargaroobaya qabriyadel oo quburo wareega ku badiya waxa weeyaan guryo iyo ehel iyo zowj xaqiisa war kama hayaan aadayna u dayacaan ehm, ahcilmiga gabalaha waxay yidhaahdeen zawaaraati lqubuura loo dabdin oo marka koobaadba zawaaraati lqubuurka lafdigan dabdigiisa laysku khilaafay marka zuwaar bidami zaa ayaa loo dabdinaa marka bidami zaai loo dabdiyana macnuhu way isbedelayaa oo wuxuu noqonayaa jamcu zaa'iratin waxayna markaas macnuhu waafaqayaan zaa'iraat اlqubuur mubaalaqada markaas ma ahanba mubaalaqa ma ahan haddii la yidhahdo markaa zuwaar oo zayda lala damiyo mubaalaqa maba ku jirtaba aslu siyaara marka ay noqonayda waxa ay ku xidhan yahay xugunku laakiin taas jawaabteedu waxay tahay ahlucilmiga sida ugu badan ay u dabdiyeen waa zaayda in la fadxiyo oo la yidhaha zawaaraat mubaalaqana laga macneeyo sidaa qurduri oo kaleeto xaafid ibnu xajar iyo kayrkiisba way ka soo naqliyeen imaamu sancaani atanwiir sharxu jaamici saqiirkana wuxuu yidhi almacruufu fatxu zaay sida la zaa'ida in la fadxiyo oo la yidhahdaa zawaaraat اlqubuur sidaas ayuu yidhi waxaa sheegay in zaa'ida la damiyo oo damo la saaro waa maxalli maxallina wuxuu yidhi addaa'iru calaa alsinati اnnaas addaa'ir sida ku wareegayda dadka carabkooda waa in la yidhaha zuwaaraat oo zaa'ida la damiyo taasuna ma tusaydo dabdi dii la yidhahdaa dadka carabkooda sidaasaa ku wareegayda dabdi ma tusto marka sida ay u badan yihiin culummadu ay u dabdiyeen sida mirqaatu lmafaatiix oo kaleeto alqaari sidoo kale qurdubi sancaani iyo culummo badan oo kale waa in la fadxiyo zaa'ida oo la yidhaha zawaaraat اlqubuur mubaalaqana ay tahay sidaas ayay u badan yihiin ahlcilmigu inay u dabdiyaan midda kaleeto waxaa ayidaya in mubaalaqa loo dabdiyo haddii zaa'ida la damiyo la godo zaa'ira jamceedu qiyaas kuma ahan inuu sidaas ku yimaado zaa'ira jamceedu inuu zuwaar ku yimaado qiyaas ma ahan ee samaac ayuu noqo lahaa waana sida maxalligu uu sheegayo saas darteeda waxaa wanaagsan in sida qiyaaska ah oo wasnigu inuu mubaalaqo yahay ah loo dabdiyo baabulmaa haadaa midkaanu baabulmaa shay baabkiis weeye jaa yimid fii ximaayati lmustafaa nabiga ilaalintiisa sala allahu calayhi wasalam janaaba tawxiidi tawxiidka dhinaciisa wilaaliyey iyo wasadii nabiga xidhidiisa iyo awdidiisa kulla dariiqin dariiq kasta uu awday dariiqaasoo yuusilu gaarsiina ilaa shirki shirki baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayn la caddeeyuu u baab yahay jaa-a yimid fii ximaayati almustafaa nabiga la doortay almustafaa waa nabiga sala allahu calayh wasalam nabigii la doortay ilaalintiisa sala allahu calayh wasalam janaada tawxiidi dhinaca tawxiidka uu nabigu ilaaliyey iyo wasadihi nabiga awdidiisa iyo xidhidiisa kulla dariiqin jid kasta wuu xidhay dariiqaasoo yuusilu gaarsiinaya ilaa shirki shirkiga nabiga sala allahu calayh wasalam aad ayuu u ilaalin jiray dhanka tawxiidka dariiq kasta macnaha sabab kasta oo shirki qofka gaarsiin karana nabigu wuu xidhayo waa manciya loola jeeda waa diiday waa diiday iyo wa qowlullaahi allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe allah uu yidhi subxaana laqad jaa'akum wallaahi qad xaqiiqe jaa'akum waxaa idin yimid rasuulun rasuul rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiinna xaggooda ka ahaaday naftiinna xaggeedu ka ahaaday waxaa loola jeedaa ey min jinsikum wa calaa luqatikum idinka ayuu idinku jinsi yahay waana idinku luqo taas waa nimca ilaahay sababtoo ah haddii rabbi noo soo diri lahaa malag luqadiisii isku luqa ma mihin tan labaadna wuxuu sameeye ma samayn karno waxaana la rabaa rasuulka lagu soo diray wax alla wuxuu sameeye inaad samaydo wuxuu ka tegeyna aad ka tagto wuxuu ka tegeyna kama tegi kartid wuxuu sameeyna ma samayn kartid malag laakiin ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah wuxuu noo soo diray rasuul oo waxawy dadkii u ka soo diray ku luqa ah oo ku jiisi ah oo waxa uu sameeyo ay samay karaan oo ay ku dayo karaan raxmadda ilaahi ayay ka mid tahay marka ila subxaana wa tacaala rasuulka tilmaamihiisa ayuu noo sheegay ila wuxuu yidhi rasuulkaasoo casiizun ay ku adag tahay calayhi korkiisa maa canitum dhibkiina wa alla wixii dhib idinku ah rasuulkaas waa ku adag oo waa idhibaysaa taas marka maxay kutusaydaa wax kasta oo dhib ah inuu ummadda uga digo maxaa yeelay dhibkiinu waa dhibkiisa shay kasta oo dhib idinku ah dhibaato u arkaa sidaas darteeda ayuu ka digayaa wax kasta oo dhibaato ummadiisa gaarsiinaya wax kasta oo nabigu marka nooga digo waxay tahay waa wax dhib nagu ah oo diinka diinkayaga dhibaya ama adduunka adduunkayaga dhibaya ama labadaba dhibaya shay kastoo nabigu ka digo sidaas darteeda qofka nabiga rumaysan ee muuminka waxaa la rabaa wax kastoo la yidhaha nabigaa diiday inuu ka haro waa dhib dheef maaha wanaag maaha waxtarna male waxtarna male wax alla wuxuu nabigu amrana waa wanaag waa maslaxo diintaa ku jirta adduunyadaa ku jirta wanaaggaa ku jira sidaas darteeda nabigu yidhi oo baatil oo dhan ka leexatay oo fudud sidaas darteeduu nabigu yidhi sal اllahu calayh wasalam ina hada diina yusru diinkan waa fudayd waa fudayd diinkan diiska bukhaari uu wariyey kitaabu limaan diinku waa fudayd diinku waa fudayd macnaheedu wuxuu yahay sida ilaah u soo dejiyey hadii loo raaco waa shay fudud oo qofku awoodo laakiin macnuu ma ahan sidaad adigu rabta inaad u dhigto oo dadaa waxa weeyaan diinku waa fudayd markuu nabigu yidhi ay waxay u dhigeen sida uu asagu raba inuu u socdo markayna war sidaan diintaa khilaafsan u yidha diintu waa fududahay u cuslay taasu waa hawaraacib diinkay ka soo horjeedaa diin maaha taasu diintay lid ku ta soo ma jeedeen fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yatabicuuna ahwaahum waman adalu miman itabaca hawaahu bikayri hudan min allah ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala haddaysan adiga ku raacin nabiga subano waxay raacayaan rabitaankooda qof ka baadi badanna ma jiro qof rabitaankiisa raacay rabitaankoon waafaqsanayn hanuun xagga rabbi ka yimid rabitaankoon waafaqsanayn sidaas darteeda diintu siday u soo degtaa loo raaca saasaaba fudayd ee macnuu ma ahan sidaad rabtaan u dhiga la jiifiyaana banaan ma ahan taas taas waa itibaacu lhawa waa dariiqa naarta sidaas weeye marka diintu waa fudayd waxayna fudaydku ku tahay sida nabigu uu u sheegay sida ilaah u soo dejiyey sidaasaaba fudayda oo la raba in loo raaco oo ah si la samayn karo ilaah wuxuu rasuulkaasoo xariisun ku dadaalaya calaykum calaa hidaayatikum wa wusuuli nacfi dunyawiyi walukhrawiyi ilaykum waa rasuul idinku dadaalaya rasuulkaasoo xariisun ku dadaala calaykum ay calaa hidaayatikum hanuunkiibuu ku dadaalaa wa wusuuli nafci dunyawiyi walukhrawiyi ilaykum wuxuu ku dadaalayaa inuu idin gaarsiiyo nacfi kastoo addunya mid aakhiro waa rasuul sifadiisu sidaasta saas darteeda wax kasta oo rasuulkuna amro waxaa ku jira hanuunkayagii waxaa ku jira bantayadii waxaa ku jira nacfigii adduun waxaa ku jira nacfigii aakhiro waa inaan ilaalino wey waa inaan ilaalino ilaa wuxuu yidhi rasuulkaasoo ra'uufun turid badan bilmu'miniina mu'miniinta u turid badan rasuulkoo raxiimun oo naxariis badan sifaadiisa waxaa ka mid a ah, waa mid ummadda u tura waa mid ummadda u tura ummadda mid u tura weeye oo u naxariis badan wax alla wixii dhib keenaya oo aakhiradeeda dhibaya ama adduunkooda dhibaya ayuu ummadda uga digaa wax alla wixii ummadda adduunkooda ku hagaaga aakhiradoodii ku hagaagaydo uu ummadda amra ayuu ummada amraya sidaas weeye sidaas weeye marka rasuulka nuucaasa dadka wuxuu amraya ka leexda waxa uu ka reebaya ka haridiidaa waa dadan qay rabin saas darteeda ilaa wuxuu yidhi fa in tawallow hadday jeestaan marka oo waxaad amraydo ay ka jeestaan waxaad ka reebaydo ay ka jeestaan faqul waxaad tidha xasbiya allah ilaahay baa igu filan laa ilaaha mid la caabudo xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga un maahane calayhi korkiisoo keliyahan tawakaltu tala saartay wa huwa allah rabu lcarshi waa carshiga khaaliqa abuuray carshiga alcadiim weynanka badan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam laa tajcaluu buyuutakum guryihiina ha ka dhiganina quburan qubuura ka dhiganina walaa tajcalu qabrii qabrigayga ha ka dhiganina ciidan ciid ha ka dhiganina wa salluu calaya igu salliya fa inna salaatakum salaadiinu tabluqunii way soo gaareen xayfu kuntum meel alla meeshaad ku sugan tihiin rawaahu abu dawuuda wariye biisnaadin xasan ruwaatuhu xadiidka ruwaada warideenna iqaatun waa kuwo lagu kalsoon yahay ruwaadda xadiidka wariyeenna xadiidkan waa xadiid haabit ah ahlcilmi badan ayaana qawiyeeyey ahlcilmi badan ayaa qawiyeeyey ahlcilmiga qawiyeeyey waxaa ka mida ah imaam nawowi raximah ullah riyaad saalixiinka ayuu ku sheegay wuxuu le yidhi waa saxiix ayuu ku saxiixiyey imaam nawowi raximah اllah alxaafid maxamed ibn cabdilhaadina wuxuu yidhi xadiiثu xasanu jayid اsnaad walahu shawaahidun kaiira yartaqii biha ilaa darajati صxa waa xadiis asagu xasanun lidaatii ah oo jayid uu yahay sanadkiisu shawaahid badan leeya shawaahiddaasuu ku gaarayaa darajada صixada waa xadiis صaxiixa sheekhulislaam ibnu taymiya raximah اllah iqtidaau siraadi mustaqiimka isaguna wuxuu leeyahay xadiidku waa maxfuud wuxuuna leeyahay shawaahid fara badan xadiidku marka waa xadii haabit ah oo sugan wey xadii haabit ah oo suganoo nabiga ka sugan weeye sala allahu calayh wasalam inuu nabigu yidhi laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabrii ciida wasalluu calaya faina salaatakum tabluqunii xayu kuntum inuu nabigu yidhi yaa ka sugan xadiidka macnihiisa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tajcaluu buyuutakum guryihiinna ha ka dhiganina qubuura quburaha ka dhiganina guryihiinna qubuuraha ka dhiganina laba macno ay aqbali kartaa macnaha koobaad wuxuu yahay dadka idinka dhigta guryaha ku aasinina ee inta qaadaan qubuuraha muslimiinta ordaha ku soo gurigii haddaad maydkii ku aasto dhibaatooyin badanaa imaana koo waxaa ka mid ah meeshaas aad ku aastay laguma tukan karo laba waxaa ka mid ah gurigaas hanti hadhow nacfi toosa lagu nacfi karo noqon ma sababta lama gadan karo maanta haddaad dhimanto xataa dadka ku dhaxlaa gurigii ma gadan karaan maxaa yaele gurigi waa qabri waa qabri gurigi qaybtan adaa khiyaar ugu aasay lamana bixi karo meydka ma la bixi karo la qofki iska lahaya khiyaar ugu aasay isagaa iskale qaybtaas lagu aasay hantidiyo dhan way dayacmayda marka dhibaatooyinka ku jira waxaa ka mid a ah qofkan haddii qubuuraha muslimiinta lagu aaso qof kastoo muslima ee soo siyaarta qubuuraha muslimiinta ay u ducayna ducadaas macfiyu keenila yaa gurigaaga kusoo siyaaranaa ugu ducayna adugu waa dhacda inaad u ducayda laakiin wax muslimiin oo kale badanaa guriga ugu imaamaya marka war guryihiina ka dhignine muslimiinta dhimata waxaad ku soo aastaan qubuuraha muslimiinta caamka taas waa macno macnaha labaad waana macnaha xooga badan xadiis badanna ay u markhaati kacaydo laa tajcaluu buyuutakum guryihiina ka dhignina qubuura macnaha kal qubuuri wey tashbiih baliikaa ah la yidhaahdaa xarfu tashbiihiyaa la xadfay sida qubuurahoo kale ka dhiginina qubuuraha waxay yiqiineen saxaabadu inaysan ahayn maxalulcibaada marka laga reebo siyaarta oo inta la ag istaago qabriga la salaamo lagana tago inta qabriga la ag istaago oo la salaamo loo duceeya laga tago cibaado kale meel lala aado inaysan ahayn arrintaasa agtooda ku sugneed oo mutaqarib aheed saxaabada qubuuruhu ma ahayn meel salaad lala aado qur-aanka lagu soo akhristo lagu soo wardiyo lagu soo ducaysto marka nabigu wuxuu leeyahay sal اlahu calayh wasalam guryaha aad degan tihiin qubuuroo kale ha ka dhiganina oo meelaan lagu tukayn qur-aan lagu akhrayn lagu ducaysayn ha ka dhiganina guryihiinna salaada qayb ka siiya oo salaadaha sunnada guryihiinna ku tukada oo qur'aanka aanka guryihiinna ku akhrista oo guryaha ku ducaysta saas yeela sidaasaad ajar badan gurigana unuu iyo barako badan soo ma jeedi sidaas darteeda ayaa nebigu yidhi sal اlahu alayه wasalam afdalu salaati rajul ah, salaada addoonku uu tukado qofku tukado midda ugu fadli badan waa salaada uu ku tukado fii beytihi ila almaktuuba salaada waajibka marka laga reebo inta kale waxaa u fadli badan midda guriga ku tukado labada ragoo ka horayda subxiga guriga inaad ku tukataa ka ajar badan masaajidka inaad ku tukato afarta ragoo duhurka labada ka dambayda labada ka horeyda ama lixda duurka afarta ka horeyda labada ka dambayda gurigaa u ajar badan maqribka labada ka dambayda gurigaa u ajar badan cishaa labada ka dambayda guriga u ajar badan witirka in lagu tukado gurigaa u ajar badan salaad kastoo tukanayda faradka marka laga reebo gurigaa u ajar badan war guryihiina ku tukada laakiin qof casiimale qof hadda iska gelabgelaba guri kuma tuka karo masaajidka markuu faradka tukado hadduusan raacin guriga aado iska mashquula qofka duu gelabgelay saas darteeda waxa weeya bal guri kuma tukan karaydido hadhawaaba ka tegi doontaahe si aadan uga tegin bal iska raacsiin faradka masaajidku waa iska mitinaya ha qof lafkiisa ogo dadaalaya qaarna waxaysan dareemaynba gurigu inuu ajar badan yahay taasaysanba ogeyn qaar badanna way awoodaan oo dad mashquulo maahan cibaadadooda way ku adegyihin lakiin maba ogaba war salaad kastoo farad ah salaad kastoo farad ah ragga waxaa waajib ku ah inay masaajidka ku tukadaan dumarkana masjid waa u banaanyo gurigaana uga badan ayaga aradka xataa amaa sunnada midda jamaacada lagu tukanaya sida ciidda iyo istisqaha maahane guriga ajar badan guriga ajar badan gurigiina baraka iyo nuuray uta qur-aanka inaad ku akrisato masjidka waxaa kaaga fiican inaad gurigaba ku akrisato ku akri guriga ducada guriga ku ducayso adoon aadni ku arkayn allaha ku abuurtay maahane gurigeeda ku ducayso oo ilaahay uga calaac guryaha ka dhigin qubuuro meel un layskaga soo hoydo ila qubuuraha waa lagu hoydaa laakiin qur-aanka kuma akhrisanayo lagumala tukado lagumala ducaysto war guryihiina qubuuraha ka dhiginina ee cibaado siiya guryaha cibaadada wax ka siiya saasuu nabigu leeyay sal allahu alay axaadiis badan ayaana macnaha tusayda waxaa ka mid a ah xadiiska saxiixaynka min xadiid ibni cumar oo nabigu yidhi ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum war salaadiinna qayb ka siiya guryaha walaa tattakiduuha qubuura ha ka dhiginiyo guryaha qubuure waxaa ka mid a ah xadiiska saxiix muslimka min xadiidi abi hurayra shaarixna oo ni dhigaya xadiistoo dhan laa tajcaluu buyuutakum maqaabira guryihiinna ha ka dhiginina qubuuro oo kale fa ina shaydaana shaydaanku yafiru waa ka cararaa min albeyti guriga alladii guriga yasmacu uu ka maqlo suurata albaqara suuratu baqara guriga uu ka maqlo shaydaanku waa ka cararaa tuqra'u fiiha iyadoo lagu akraa maan canjilad laga shiday canjilad ha ka shidina adugu akriso had canjilad uga shidin canjilada niye oo wax niyeysane ah. adugu ku akriso qur-aankao dhan ku akriso soo bilow ku dhammee soo bilow ku dhammee gurigaaga qur ka yeelo shaydaankaa ka cararaya dii kale waxaa shayaadiina guriga kula degaysa hebelaa waalan hebelaa jin laga saari hebelaa rafadiyo guryaha nuuriya Ah, kitaabka alle ku akriya ku cibaadaysta alla ku tuuga shayaadiintu way ka cararayan mana soo geli karaan markaas laa tajcaluu buyuutakum guryihiina ka dhiganina qubuura walaa tajcaluu ha ka dhiganina qabri qabrigayga ciidda qabrigayga ciid ha ka dhiganina qabrigayga ciid ha ka dhiganina xaa loola jeedaa ciid maxaa la yidhaahdaa ciid waxaa la yidhaahdaa shayga soo laalaabto kulanka guud faystada guud ee soo laalaabata aa la yidhaahdaa shaekhuislaam ibn taymiya wuxuu raximah اllah alciidu ismu limaa yaxuudu min alijtimaaci alcaami calaa wajhin muctaadin caa'idi ciid waa magac shayga guudas isku imaatinka oo guud ee soo laalaabta oo qaab caado looga dhigtay u soo laabto sanadkiiba mar a laysku yimaadaa waa ciid bishiiba mar waa ciid usbuucii mar waa ciid waa calaamat ibn اlqayim raximah اllah wuxuu yidhi alciidu maa yuctaadu maji'uhu wa qasduhu min zamaanin wa makaanin ma'kuudun min almucaawadati waاlictiyaadi ciid waxaa la yidhaahdaa shayga laga caado dhigtay inuu yimaado oo loo qasto zaman ha ahaado ama makaan ha ahaado soo ma jeedin waxaa laga soo qaatay min almucaawadati walictiyaadi soo noqosho iyo kacaada dhigasho aa laga keeno taasaa laga keeno marka makaanka sanadkiiba mar la iskaga yimaado waa makaan ciideed waktiga mar waktiga go-an ee laysku yimaadaan waa wakti ciideed waa wakti ciideed sooma jeedin waa wakti ciideed marka nebigu wuxuu diidayaa sala اllahu calayh wasalam in qabrigiisa laga dhigo makaan loo soo qasto oo layskugu yimaado sanadkiiba mar ama bishiiba mar ama usbuuciiba mar taasuu diidaya sida masjidul xaraamka mina musdelifa carafa mashaacirtaas oo dhan ilaahay ciid uga dhigay sanad kasta maraa laysugu tegaa carafa musdelifa mina masjidulxaraam waa ciid marka waa ciido waxaasoo makaano oo layskugu yimaado wey waa makaano layskugu yimaado waa makaano oo layskugu yimaado nuucaas wey sheekhuislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi nabigu wuxuu amray uu yidhi iiri nabigu wuxuu amray cibaadada in guryaha lagula dadaalo wuxuuna reebay in qubuuraha agtooda lagula dadaalo cagsu maa yafcalhu mushrikuun taas waxaa ka soo horjeeda sida mushrikiintu ay sameeyaan kirishtaanka iyo dadka isku ekaysiiyey oo min haadihi ummati ka mida ah. qubuuraha in la dhoobnaado masaajidana laga haajiro taase waa noocaas ma ahan ibnu taymiya oo kaliya iyo ibnulqayim ee culummadu sidaasay u caddeeyaan madaahibta kala duwan madaahibta kala duwan saasay u caddeeyaan bal shaaficiyadana aan ka soo rarno si aan madaahib kale loogu malayn soo ma jeedin haddii meeshaan sanadkiiba mar layskugu yimaado waa ciid haddii qabriga awooda sanadiiba mar loo soo shiro waa ciid waa midda nebi maxamed diidaya sala allah iiriya xadiidka abu daawuudku ku yaalla waa kanaa cawnmacbuudkii sharxii abu daawuudka waa xadiidka laba kun iyo afartan waa xadiidka laba kun iyo afartan markuu sharxayey ee uu ka soo naqliyay ahlucilmi fara badan culummadii shaaficiyadana sidaanoo kale uga soo naqliyay wuxuu yidhi qaala almunaawi cabdira'uuf munaawi wey ee culummadii muxadiiinta ee shaaficiyada ka macnaahu annahyu can اlijtimaaci liziyaaratihi ijtimaacahum lilciid u fiirsada wuxuu hi xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay nebi moxamed sal اllahu calayh wasalam wuxuu dadka ka reebayaa siyaaradiisa in layskugu yimaado sida ciidda layskugu yimaado sanadkiiba mar ama bishiiba mar ama usbuuciiba mar kulan oo waqti leh ee layskugu yimaado in loo sameeyo nebi maxamed taasuu diiday sal اlahu alay haddii nebi maxamed diiday ka waran shiiqaaga ama awowda ama ayeeyda ama hooyada in sanad walba qabrigeeda layskugu tago dhulka korkiisa qabri ku yaalla ka nebi maxamed oo fadli badan sal اlahu alay wasalam soma jeedi dhulka korkiisa wax ku istaagayna waxaa u fadli badan nebi maxamed sal اlahu alay wasalam macnaha jini iyo insi baa isaga u fadli badan dhammaan rususha ilaahay soo dira isagoo fadli badan qabrigiisi uu diiday in ciid laga dhigto sanadiiba mar la ysku yimaado ama bishiiba mar ka waran midka awowga waa la gaaray siyaartii awow waa la gaaray siyaartii shiiqa siyaartii macallinkaa la gaara soo dhiib maandhow ha ku darsan ha dhiibanin ha kula shurkoobin dusha ma saara karti barri qiyaama dhibka ka yimaada ka joog haba ha ku darsan haba ha ku darsan waxaad tidhaahdaa sidaanu waa sidii nabigu diiday sala allahu calayh wasalam wixii nabigu diidayna waa lagu hoogaa waa lagu kasaaraa nebi maxamed dariiqiisa hala raaco awoowo si sharciga waafaqsan sadaqaha loogu bixiyo ayeeye si sharciga waafaqsan sadaqada ha loogu bixiyo aabbe iyo hooyo si sharciga waafaqsan ha loogu bixiyo sadaqa in la bixiyo ma diidani nabigaana amray waana anfacaynaa meydka laakiin tan maaha tan waa tii nebigu diiday waa hoog waa camal shaydaan ka shaqeeyey shaydaanka makrigiisay ka mid tahay oo uu doonayo meydki inuusan dadka nooluna ay kasaaraan oo aakhiro ciqaab iyo cadaab alle ay mutaan marka tan sheekaynu kulama ihiye masaajidana dhisa wax loogu daro inta berked la qoro biyo laga buuxiyo waktiga kaldambeedka abaarta iyo oon qoonku dhaco ha laga qaad ood ee ummadu ha cageen ha lagu sii daayo ummadda soo ma soo lama rabo in wax la anfaco hala dhiso maraakiis cilmiga lagu barto inta xaraf lagu baranayo ajra u socdeen hala dhiso qur-aanka meela lagu xifdiyo aabbe ajir ha u socda inta adduunka wax lagu baranayo meeshaas alla lagu caabudaye dariiq aabba anfaca qofka nooc anfaca midkii sameeyey ajar ka helo ha la sameeyo amaa tan waa tii nabigu dilay sal اlahu alay intaas kuma gaabine wuxuu yidhi qaala almunaawi raximah اllah wayuqadu minhu xadiidka nabiga waxaa laga qaadanaa ana ijtimaaca alcaammati culummo lama dhihi karo waxa kuburaa iskugu tegaya waa caamu leey de waa culummadii shaaficiyada de wuxuu yidhi caamada isku imaatinkeeda fii fii bacdi atrixati اwliyaa owliyada qubuurahooda gobol ka mid a ah iskugu tagaan fii yowmin maalin shahrin bil maqsuusin gaar ah, oo mina sanati ka ah. bil gaaroo sanada ka mida ama maalin gaara wayaquuluuna haadaa ywmu mawlidi shaa waa maalintuu dhashay shiiku ay leeyihin annaga soomaalida waxay dhadaan maalintuu dhintay kuwaasaaba ka caqli badan sababta afiiri ah shiiku maalintuu dhintay iyo maalintuu dhashay yaa farxad haddii xaflad loo samayna maalintuu dhashayaa ah ilaa maalinkaas waa markii nacfigiisii uu soo bilaabanayo laakiin maalinkuu dhintay waaba maalin murugeen inaad xaflad ugu samayn so uma jeedin waa ka siilitan kuwaa saasay leeyihiin fiiri wuxuu yidhi wa yakuluuna cuntay cunaya cunta laysku keenaa sanadkiiba mar wayashrabuuna cabitaan alla samaynaa wa rubamaa yarqusuuna fiih inay kaba daraan oy xadreeyaanna waaba dhacdaa huy oo qaaraanba intaas ku simane oo xadre ku dara oo dhowr fadhi xadreed rida soo ma jeedin waxaas oo nuucaasa dhammaan manhiyun canhu sharcan waa wixii layska reebay sharciga waa xadiidka aad dul taaganta sharciga waa layska reebay nebi maxamedaa diiday sala allahu calay wasalam waa layska reebay wa calaa weli sharci dadka sharciga inay ilaaliyaan mas-uulka ka ah waa madaxda muslimiinta waa madaxweynaha waa wasiirada waa guddoomiyaalka gobollada waa taliyaalka ciidamada dhammaan waajib waxaa ku ah oo ilaahay ku waajibiyey radcuhum can daalika inay dadka waxaas ka celiyaan dadkaas duburaha sanad sanadka ugu shiro ah inay ka celiyaana waajib ku ah oo yidhahdaan joojiye ha nabi maxamedaa diiday annaguna waxaan mas inay yidhaahdaana waajib ku ah wainkaaruu calayhi inay ku inkiraana waajib ku ah waibtaaru inuu buriyaa waajib ku ah qofka sharciga mas-uulka ka ah qof kasta se uma jeedin waa kana hadda ibnu taymiya se waa shaaficiyadii waa shaaficiyadii ogow safxada waxaa kaaga muhiimsan oon kuu sheegay raqamka xadiiska laba kun iyo afartan aan ku yidhi safxada kutubtu waa iskhilaaftaa laakiin midkaan aan ka aqraayo waa soddon iyo saddex safxada soddon iyo saddex sabcad ah wey laakiin meeshaanan ka lumin waa raqamka xadiid xadiidkuna waa midkaan hadda dul taaganaan akrayno wey kaas wey marka halkaasna waxaad ku ogaatay macnaha walaa tajcaluu qabrii qabrigayga ciidan ciid ha ka dhiganina wa salluu calaya igu salliyo yidhi nabigu sala allahu calah wasalam fa inna salaatakum salaadiinna tabluqunii way soo gaaray xayu kuntum meel alla meeshaad ku sugantiin macnaha dadka gabal waxaa dhici karta inay ismoodsiiyaan marka aad nabiga ad istaagto oo aad ku salido inaad ajar ka duwan keenayda markaad ka fogeed ah, markaad ka fogeed war maya meel alla meeshaad adduunka ka joogto hadaad nabi maxamed ku salido sala اllahu calayh wasalam ama aad salaamto malaa'ig u xil saaranaaba jirtoo gaarsiinaydaba ibn xibaan saxiixiisa wuxuu ku soo saaray min xadiidi ibni mascuud rasuulku inuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati salaam ilaahi weynaa wuxuu iska leeyahay malaa'ig malaa'igtaasoo wareegaan dhulka oo isoo gaarsiiya ummaddayda salliga iyo salaamta ay salaamayaan meel kastoo adduunka aad ka joogto nabiga ku salli sala allahu calayh wasalam markaad ku salido saligaas malaaig ilaah u xil saara gaarsiinayda nabiga sal اlahu alيه marka baahi uma qabtid saligaaga markaad ku salinayda inaad tiraa war qabriga iyo ageeyaan ku saliyo siyaarta qabriga nabiga la siyaara asaga waa masale kale oo waa siyaarana waa sharci bal qabri la siyaarto kiisa u fadli badan laakiin in wakti gaara loo sameeyo ama ijtimaac iyo xaflad iyo wakti gaara iyo sanad guura taas way midda xaaraantan banaana rawaahu abu dawuuda wariyeen biisnaadin xasan ruwaatu xadiidka ruwaaqa wariyena iqaaq weeyaan wa can caliy bni xusein caliy bni xusein radia allahu canhu annahu caliy bni xusein ra'aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yajiu imaana ilaa furjatin meel daloosha furjadaasoo kaanad ku sugnayd cinda qabri nebiy nabiga qabrigiisa agtiisa sal allahu calayh wasalam nabiga qabrigiisa agtiisa meel furjaahoo dalooshay oo ku sugneed meel ku sugneed meeshaas nin imaanayuu arkay firiya xadiidkan wuxuu ku barayaa salafku waxay la dagaalami jireen qofku markuu rabo ilaahay inuu baryo inuu qabri agtaba ku ducaysto waa diidi jireen salafku waa taabici bal waa min afdal taabiciina waana awlaaddii nabi moxamed sala allahu calayh wasalam waa awlaaddii nabi moxamed ka farcantay faadimuu ka farcantay faadima binti rasuulillaah faima binti rasuulilaah cali bn xusein waa cali bn xusein ibn cali bn abi aalib waa zayn aabidiin zayn lcaabidiin wey min afdal taabiciina ka mid ahaa radia allahu canhu annahu cali bn xusein ra'aa wuxuu arkay rajulanin rajulkoo yajiu imaana ilaa furjati meel daloosha furjadaasoo kaana dheheed cinda qabri nabiyi sal allahu calay wasalam fayadkuru waa gala fiihaa meesha fayadcu ilaahi u barya maaha nabigu inuu baryayo ilahay wuu barya laakiin qabriga agtiisu ku ducaysana saasuu ark ah. fanahaahu waa ka reeb waa u diida waa ka reeb saasay salafku ahaayen qof qabri ku ag ducaysa hadday arkan waa u diidi jireen sidaasaa ah markaad ducaysaydo halkaa lagu ducaystaa axabu lbiqaaci ila allah waa masaajiduha masaajidda ah meesha ilahay ugu jeceliya masaajiddaa lagu ducaystaa nabigeena sugan sal اlahu alayh wasalam wuxuu sheegay ducooyinka ilaahay ugu aqbali ogyahay kuma darin quburaha ah, kuma darin xataa ma dhihin qabrigayga agtiisa waa meelaha ducada ilahay ku aqbalo ma dhihin ee nabi maxamed sal اlahu alayh wasalam wuxuu sheegay ducada ilaah ugu aqbali ogyahay aqrabu maa yakunu cabdu min rabbi wahuwa saajid ah, faakiruu fiihi ducaa faqamirun an yustajaaba lakum adoon rabbi wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay ducada badiya waa xaqiiqa in laydinka aqbalaa waktiyada ilaah ducada ugu aqbali og yahay waa waktigee markii la weydiiyey ululeyl akhiir ah, habeenku markuu saddex u qaybsana qaybta dambe jawfuleyl waa kaasaa iyo duburu salaad salaada atixiyaadka markaad dhammaydo meesha ka dambayda ducada la gelsho waa duco alla aqbal mid ugu aqbali ogyahay meelahaasu ku tilmaamay nabigu sal la ala meelahaasu ku tilmaamay laakiin kuma jirto qubura agtooda ilahay ku aqbala meel ogama jirto hal xadii ma jiro oo nabigu leeyahay qubur agtooda ku ducaysa marka markaad ducaysanaydo axabu biqaaci ila llahi ku ducayso masaajida markaad ducaysanaydo ulu leyl aaqil ducayso markaad ducaysanaydo adinka iyo aqilka dhexdooda ducayso markaad ducaysanaydo ataxiyaadka gadaalkiisa ducayso waa meelaha ilahay ducada ugu aqbal ogya soo ma jeedin laakiin quburu kuma jiro laakiin qabri mid ag taagan asaga ducaysanayo oo isla meeshaana ducada lagu aqbalaa haddaad aragto sidii salafku ka cayri jireen ka cayri aad noqotid qof dariiqii ku socdeen sabiilulmuminiinkii qof ku socda aad noqotid waa u diiday wa qaala wuxuu xadiidkan u xujaysta wa qaala wuxuu hi alaa uxadiukum miyaanan idiin sheegayn xadiian xadiid xadiidkoo samictu aan ka maqlay min abi aabbahay can jaddi awowgay can rasuulilaah ka maqlay war faatima binti rasuul wiilka dhashay wey xusein aabbahay xuseynan ka maqlay can jaddi awowdaydu aabbahayna ka maqlay awowgiisna waa cali bnu abi aalib waa cali bnu abi aalib nabiguna waa awowgiis xusein ilaa faadimuu ka soo jeedaahe soo ma jeedo marka aabbahay a wuxuu ka maqlay awowday can rasuulilaahi rasuulka ilaahi uu ka maqlay sala allahu calayh wasalam awowday cali bnu abi aalib qaala rasuulku wuxu uhi laa tattakiduu qabrii qabrigayga ha ka dhiganina ciidan ciid walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhiganina qubuuran sida qubuuro oo kale ee cibaadada iyo salaada wax ka siiya guryihiinna guryihiinna wax ka siiya wasalluu calaya igu salliya fa ina tasliimakum salaamtiinna yabluqunii way soo gaara ayna kuntum meel alla meeshaad ku sugantihin riwaayadda hore salaad ele tanuna salaam de salligii salaadtu waa wada socdaan in allaha wamalaa'ikatu yusalluuna cala nabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu labadaba waana alcamr salli iyo salaama nala amr waa inaan marka labada istaba dhignaa sal اllahu alayhi waslm allahuma salli calaa maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalm waa inaan istaba dhignaa waa inaan istaba dhignaa salliga iyo salaamta labadoodana waa la gaarsiinaya rawaahu waxaa iska wariyey musanifka fi lmukhtaara musanafka iska leh almukhtaara almukhtaara waa kitaab waa kitaab oo uu iska leeyahay sheikh layidhaha abu cabdilaahi kunyadiisa abu cabdilaahi magaciisana waxaa la yidhaha maxamed ibn cabdilwaaxid almaqdasi alxaafid diyaauddiin almaqdasi diyaa-uddiin ayaa la yidhaahdaa marka caalim cajaa'ib badan oo halxaafid dahabi uu yidhi afnaa cumrahu fii hada shan cimrigiisa xadiiuu ku dhameeyey maca diin ilmatiin iyadoo alla kacabsi adag uu wlwaraci wlfadiilati taama dhowrsanaan iyo fadiilo cilmi kali wax tani maataadan rabbi ka baqini sowma jeedi shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi tasxiixiisa oo uu mukhtaaraadkiisa ku saxiixiyo wuxuu ka qayr badan yahay min tasxiixi alxaakim bilrayb wuxuu kitaabkaas ku aruuriyaa axaadiid oo sanadkoodu jayid yahay ama saxiix ah oo saxiixaynka aan ku sugnayn axaadiista aan bukhaari muslim ku sugnayn ee haabitada ah axaadiistaas ayuu ku jamciyaa waa kitaab qiimo badan weyn marka xadiidkana ka horeeto baa qawiyeynaya waa xadiis qawi ah waa xadiis qawi ah xadiidkii horeeto ayuuna la macnay xadiidkii hore ayuu la macnay xadiidka horeu la macnay marka wuxuu qabriga nabiga sal اlahu alay slm inaan ducada loola qastin bal culummada muslimiintoo dhan waxay ku isku waafaqeen qofku markuu ducaysanayo inuu u jeesto qiblada inuusan qabriga u jeesto markuu ducaysana waa inuu dhanka qiblada u jeesto shaarixana itifaaqaas waa idiin soo haraya waa idiin soo hara sidaas darteeda saxaabada fiiriya saxaabada taabiciyaalka masaajidka nabiga iyagoo ku tukana qabrigiina ku dhegan yahay markay masjidka yimaadaan qabriga ma tegi jiri ma soo salaami jiri fiiriya kuma laalaaba jiri fiiriya masaajidka nabiga ay ku tukanayaan sala allahu calayh wasalam saxaabada mar kastoo yimaadaan masaajidka ay yimaadaan qabriga sooma salaami jiri inta masjidka yimaadaan ku tukadaanay kala tegi jiri waa imaanayaan waa kala tegayaan laakiin waa maxay samay jireen masjid kastoy gelayaan ama ka nabiga haba ahaado ama mid kale ha ahaado waa ku salinaya bism illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma aftax li abwaab raxmata ir masjid kastay gelayaan waa ku salinayaan markay ka baxayaanna waa ku salinayaan meel kastay joogaan waa middaas midda sharciga laakiin masaajidka nabiga xataa markay soo galaan mar walba qabriga inta ag istaagaan ma soo salaami jiri cabdullaahi ibn cumara waxaa ka sugan inuu markuu safar ka yimaado soo salaami jiray shaarixana waa idiin soo naqliye cubaydullah ibni cumar wuxuu yidhi can naafic kaana bnu cumar idaa qadima min safarin ataa qabra nabiyi sala allahu calayh wasalam safar markuu ka yimaado cabdullaahi ibni cumar qabriga nebigu tegi jir oo magaalada madiina tago faqaala markaas udhi jiray assalaamu calayka yaa rasuula allah saasaa loo salaama kad qabriga marka tago qabriga inta la ag istaago alaa yihahda assalaamu calayka yaa rasuula allah saasuu salaami jir markaasuu wuxuu dhi jiray assalaamu calayka yaa abaabakri laababakara ku xige hal tilaab hore u qaado aad saas leeda markaasuu jiray tilaabta kalena waxaa ku dhada cumar markaasuu dhihi jiray assalaamu calayka yaa abataa nabadgelya kolkaaga haato aabbahay ilaa abiis isagii marka wuxuu leeyahay cubaydullah maa naclamu axada min asxaabi nabiyi facala dalika ila bna cumar weliba hal qof oo saxaabada ka oo sidaa samey xaata ma naqaanin cabdullah bn cumar hadda waa marka safarka laga yimaado markay degan yihiin iskabadaa inay maalin walba ag istaagaan ee xataa safarka marka laga imaad cabdullah bin idan marka aad tagto ilaahay hadduu geeyo masaajidka nabiga sala allahu calay salaam nabiga ta qabriga istaagto assalaamu calayka ya rasuulallaahi xagga hal tilaab inta u qaadeed assalaamu calayka ya abaabakrin tilaab kale inta qaadeed assalaamu calayka ya cumar bn khadaab nabad kala soo laakiin sanadkee mar lagu shiro bishiiba mar lagu shiro la dhoobnaado ducada loola qasto maya maana hadyigii salafka lagu yiqiinay maaha shaarixa halkaas wuxuu ku soo arooriyey adilo tusayda qubuuraha inaan loo safri karin shalay waxaan soo qaadanay darsigeennii siyaarada qubuuraha la siyaartaa waa sharci waana cibaado waana sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam saasaan soo qaadan laakiin safar looguma bixi karo markaad qubuura siyaaranayso kuwa ku dhow waad siyaaranay qabriga nabiga allah ka dhigay looma safri karo laakiin masaajidka nabiga loo safri kara fiiriye masjidka iyo qabrigu labay kala yihin masaajidka nabiga waa u qadtee halkeena ka niyeysa inaad u safarto marka aad tagto ilaa ku geeyana masaajidkaad usoo safartay waa ku tukaneen qabriga nabigana waa soo siyaarana ilaa isaga uma soo safrin marka laakin qabri keligiis in loo safraa ma banaana waana masale khilaafiya culammadu isku khilaafeen laakiin qowlka raajixa ma banaana wey ma banaana adilla cadcad ayaana tusayna xadiidkii saxiixaynka ayuu soo arooriyey shaarixa xadiidkii saxiixaynka ayuu soo arooriyey nabi moxamedaa yidhi sala اllahu calayh wasalam min xadiidi abi saciidin khudri ayaa saxiixaynka uu ku sugan yahaye laa tushadu rixaalu alaabta looma xirxirto oo looma safro ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid maahane almasjid axaraam masjidxaraamka waa midka kacbadu ku dhex taal wa masjidii haada uu nabigu yihi sal la ala sl masjidkaygaan oo madiine ku yaala wlmasjid alaqsa baytulmaqdis saddexdaas waa loo niyeysan karaa in looba safraba laakiin mid kale meel kale may meel kale may saas darteeda markaad madiine aadaydo waxaad niyeysayda inaad masaajidka nabiga u safraydo ilaa nebi maxamed ku cadday in loo safri kare ee qabrigii nabiga inaad u safrayda niyeyso maydo haddowna markaad masjidka nabiga tagto waad ku tukan kadibna qabriga nabiga ood siyaaranayda ilaa markaa saga saf maaha masaajidku ku agyaalla masaajidku ku agyaalla laa tushaddu rixaalu alaabta looma xirxirto looma safro ilaa idaa talatat masaajid istinahaas waa istinaa mufaraq a la yidhaahdaa waxaa mustanaa minhuda laga dhigin min aami lcaam sida xaafid ibn xajarba uu yihi aibarig min aami lcaam shayga ugu caamsan a laga dhiga laa tushadu rixaalu alaabta looma xeexto looma safro ilaa mawdicin min mawaad meel meelaha ka mida oo cibaado daatadeeda loola qasdaayo maya ma loogu safro ma loo oo daatadeeda loogu qastayo ma loo safro ilaa mawdicin min almawaadic ah, xadfu lmutacalaq yufiid اlcumuum waxay yidhahdaan culummadu haddii mutacalaqa la xadfo cumuum ayuu faaiideynay cumuum faaiideynay waa la xadfay shaygii uu ku tacalluqayey nafyiga laa tushadu rixaaluna nafyigan waa bimacnaa nahyi oo nafyiga nahyiga loola jeeda ha u safrinaa loola jeeda waxaana caddaynaya in loola jeedo nahyi riwaayadda saxiixmuslimka shaarixana waa idiin dhigaya saxiixmuslimka waxaa ku sugan riwaayad oo nahyi ah riwaayad nahyi ah lafdigeeduna waa sidaa saxiixmuslimka raqamka sideed boqol labaatan iyo toddobo ayuu ga sugan yahy min xadiid abi saciidin laa tashudu ila ilaa alaaati masaajid saasaa ku sugan laa tashudu oo nahyi ah marka waa nahyi waa nahyi wey ma banaana marka in loo xirta sidaas oo ah xadiidku inuu caam yahay oo meel la ogol yahay daatadeeda iyadoo loo qasdayo cibaado in loogu safraa aysan jirin saddexdaas maahane waxay u fahmay saxaabada waxaa ka mida ah saxaabada sidaas u fahmeen abibasra alkifaari basra ibn abibasra ayuu dhigaa laakiin sida muxaqaq ahe maxfuudka ah waxa weya xadiidka waalidkiisa uu u sugnaaday oo ah abibasra labadoodu waa laba saxaabiye basra ibn abibasra waa saxaabi aabihiisna waa saxaabi xadiidka laakiin abibasra ayaa weeya musnadkiisa abibasra oo saxaabi ah, wuxuu arkay abu hurayra oo ka yimid jabaluduur meeshii nabi muuse ilaahay kula hadlay oo inta aaday ka soo laabtay wuxuu yidhi low adragtuka qabla an takhruja ilayhi lamaa kharajta intaadan bixin haddaan ku soo gaari lahaa uma aadan baxdeen hayl xadiidka nabigaa diidayo ma aadan baxdeen intaadan bixin wuxuu yidhi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sal اlahu alيه waslam yaquul asagoo leh laa tu'malu madiyu ilaa ilaa alaaati masaajid gaadiidka looma shaqaysiiyo oo looma wado saddex masaajid meel ahaan almasjid alxaraam wa masjidi haada wa masjid alaqsa rasuulkoolahan maqli fiiriya marka abibasiira wuxuu u fahmay nahyiga inuusan ku gaar ahayn masaajidda oo macnuhu ahayn masaajidda kale looma safri kare saddexdaana loo safri karaa ee nahyigu uu caam yahay mawdic kasta oo cayntiisa loo qastaayo ma banaano in loo safro mawdic kastaoo cayntiisa loo qastaayo markaan leena maxaan ka ixtiraasaynaa haddaadan caynta u qastayna dan kale aad leeda maalan cilmiga usafre cilmigii waxaad u aadaydaa suudaan masar sacuudi yaman soomaali meelaad u aadaydaa markaad u socoto adiga dantaadu makaan hebel maahan ee caalimkaas sa darteeda caalimkaad u socota hadduu halkan yimaado halkiisaad waa aqrisan mawdic maaha waxaad raadayda ee waa cilmiga meeshaad ka heshay jihaadkoo loo safroo kaleeto ma ahan m makaan wax la raadina soo maa waa meesha muslimka iyo gaalku isku haya meesha u socotaa soo ma haddii laydha ganacsiga qofkan u baxay ganacsiga makaan hebel barake ka raadima dana kama le ee badeecadii meesha un taalluu ka raadina taas waa banaanta waa masle gaar maxaa yaele mawdic maaha meeshii laga helaana laga raba laakiin mawdic gaaroo asaga la beegsanayo dan laga leeyahay ma banaana in loo safroo saddexdaan ahayn saas u fahmi abu hurayrana waa ku waafaqay xaafid xajar faxilbaariga fiir waa ku waafaqay abu hurayra ma inkirin sidoo kale imaamu axmed iyo qayrkiisba waxay wariyeen imaam axmed iyo qayrkiisba qazaca in la yidhaahdo a wuxuu yidhi waxaan u imid cabdullaahi bni cumar markaasaan idhi inii uriidu duur jabalka jabaluduur la yidhaahdo aan doonayaa jabalka la ydhahda jabaluduur waa taabici iqa azac ah, azac ibnu yaxya la ydhahda waxaan doonayaa jabaluduur inaan u safro saasaan idhi markaan saas idhi cabdullahi bn wuxuu yidhi inamaa tushadu rixaalu ilaa alaaati masaajida almasjid alxaraam wa masjid almadiina wa masjid alaqsa saddexdaasaa loo abarduur saddexda kuma jiro fadaxanka duur walaa tati katag duur ah, ha aadi cabdullah bin cumarna saas u fah cabdimasaaqa musanafkiisa ku wariyey ibnu abi shayba wariyey sanad saxiix bukhaariga taariikhulkabiir ku wariyey so ma jeedi afarkii horeto waxa weeyaan basra ibnu abi basr uu shukr yihi alkifaari kaasna waa imaam maali ayaa muwa ku wariyey imaam axmed musnadku ku wariyey ibnu xibbaanna صaxiixiisa sanadkuna waa صaxiix sida xaafid ibn xajar isaabada uu ku sheegay labadaas saxaabi sanad saxiixa uga sugan yahay inay caam ka dhigeen nahy yihiin hal saxaabiya ku khilaafayna lama hayo hal saxaabiya ku khilaafayna lama hayo ahlucilmigii ka dambeeyeyna culmo badana sidaas u fahmeen culmo badan culmada u fahmeen sidaa waxaa ka mid ah ibnu bada alukburi oo culmadii xanaabila ka mid a ah ibnu caqiila culummadii xanaabilada ka mid a abi maxamed aljuwayri oo culummadii shaaficiyada ka mid a alqaadi xusein oo culummadii shaaficiyada ka mid a alqaadi ciyaad oo culummadii maalikiyada ka mid a waana qowlka jumhuurta soo ma jeedo bal kitaabka ugu caansan ee malaha soomaaliya taqaan waa minhaaj soo maa ah, minhaajka geela dadka ilaala waa yaqaani waa asagay ku taallaa culummadii shaaficiyada gobolka mid hore ma banaana in quburaha siyaaradooda loo safro ah, ma banaana waa kana waaba ka soo ma jeeda taaba janaasa markuu janaasada dhamaynayo agteeda ayuu ku keenayaa masaa'il manhuura halkaasuu ku keenayaa sharxeeda halkaas sharxeeda saddex boqol konton iyo ah, waaba saddex boqol lixdan iyo shan safxada ah wey muqni muxtaajka dabcada daarulfikri juska koobaad saddex boqol lixdan iyo shan sidaanu leey qaala adraciyu adraci wuxuu yidhi adraci minhaajku shar oo laba sharax ku aad bay wax uga soo raraan culammada mutaakiriinta shaaficiyadu wlshbahu sida sawaabka u ekaanshada badan ana mawdica nafyi meesha ay sunnada tahay siyaarada qubuuraha la siyaaranaa idaa lam yakun fii daalika safaru waa haddaan safar ku sugnayn waa markaan loo safray markay sunnada tahay liziyaarati اqubuuri faqad siyaarada qubuuraha kaliya adaan u safray faqad muxuu leeyahy dan kale haddaad u safartay masaajidka nabigaad u safartay masaajidka nabigaad ku tukatay khalaas siyaarta qabriga nabigaa siyaarane quburaha saxaabada waa siyaarana markaa maaa ayaga uma adan soo safay laakiin keligood in loo safro qabrigii ah, sheclamayaan u socda sheekh uwaysaan u wada sheekh ooyaayaan u socda sheekh barkaanaan u socda sheekh nuur xuseenaan u socda waa midaas midaan la ogolayn sunno maaha markaasuu yidhi bal fii kalaami shayk asheekh abi muxamed juwayni imaam alxaramayn aabbihiis wey soo ma jeedin kalaamkiisa waxaaba ku suganba annahu laa yajuusu safaru lidalika ma banaana in loo safraa ma banaana in loo safraa soo ma jeedi ma banaana in loo safraa marka qubuuraha in loo safra ma banaana maalinaa anoo meel gobola jooga minhaajka minhaaju muslimna wata oo dad u sheegaya masaa'il diiniya a mid markaasuu yidhi waraa masalada maxaad sheegaysa markaasa ani waxaan sheegaayo quburaha inaan loo safri kaasuu yihi oo halkay ku taalla markaasaani nabigaa sheego nabigaa wuxuu leeyahay sala allahu alayh wasalam laa tushaddu rixaalu ila ilaa alaati masaajid kaasuu yihi yaa saas u fahmay markaasaani minhaajkaani ku taallaa minhaaj muslimkaan waa kan sidaanu udhigaa masalada kaasuu yihi baalcadakaas aad adu wadato wey markaasaani minhaajka adiga garabka kugu jiraana sidoo kale udhiga hakayga dubaa la caddan yahay kaaguna waa dhiga alxamdulilah kaaga iseetaa kitaab sax makuya minhaajkaaga muqni muxtaajka minhaajka harxa ay kugu taalla waa iska qaatay kiisii ma kala bixin waa dil in la kala bixiyo waa dil nin wadaagaa yidhi waan hadda masaladu hadday kitaabka ku taallo kala bixi hala arke naga tawyi ma yeelayi ninka isku xerayyihiin marka waa isku shiiq shiiqinuu ku dacwey bal iri inaan aq la rabin shiikiiu ku dawey muxuu leeyahay ninkaan odan wahaabi anoo ishaynu iga garbayn noo wahaabi isjafayna uu ninkaan iga hiliyey ha oo see kaaga hiliye wuxuu yii kitaabkahay ku taallaa cadhayda masalada soo bix u yii ha xuu sheegay inay ku taalo ha xuu leeyahay kitaabkaa la kala baxay bal iri xaa loo sita haddaan la kala baxayn xaa loo sita haddaan la raacin xaa loo sita haddaan wax laga faa'iiday iri dariiqaasoo dariiqi yahuudda uma eg oo kitaabka iyagu haystaan gacanta saaraya masalada meesha uga taal war ilaahay laga baqaa fiican subxaan allah maxaa u jeedtaa dadan kala baxayn oo kala bixi marka la yihahdo colaad u arkay kitaabkiisii u dhibsaa in la kala baxo xasbuna allah marka in la kala baxshoo lagu dhaqmo weeye maahan dantuye inaad diidda wax dana kuma jirto haddaad adugu qaridana mid kaleon qarayna un sheegi doono kaasaad adugu ku fadeexoogi doonto ee waxaa roon inaad ilaahay ugu dhawaato iska sheegto tiraa halkan waa ku yaalla saasaa fiican fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alulaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aayati bara suurat lbaraa aayaddii ku jirtay tafsiirkeeda weeye waa soo ogaanay laqad jaakum rasuulu min anfusikum ahaaniyatu mas'alada labaydaa ibcaaduhu waa nabiga fogayntiisa ummatahu ummadiisa uu ka fogeeyey can haada alximaa seerahaas oo ah in qubuuraha qubuuraha in ciid laga dhigto waa ah, ka fogeeye laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabri ciida qubuura la caabudo aad uga fogey ummadda wax kastoo sabab u noqon kara waa diiday albaab walbana waa xiray oo dadka dalaal gaarsiin kara aaniyatu masalada lamaydaa ibcaaduhu waa nabiga fogayntiisa sal اllahu calayh wasalam ummatahu ummadiisa uu ka fogeeyey can hada alxima seerahaan gaayat albicdi fogaan meesha ugu dambayday ahaaliatu masalada saddexayda dikru xirsihi nebiga dadaalkiisa sheegidda la sheegay weeye calaynaa korkeenna uu ku dadaalaa wa ra'fatihi iyo nabiga turiddiisa uu noo turaa wa raxmatihi iyo nabiga naxariistiisa oo noo naxariisana waa aayaddii araabiatu masalada afrayda nahyuhu waa nebiga reebidiisa can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in la siyaartuu reebay calaa wejin maksuusin qaab gaaruhu reebay iiriya ma ahan siyaarta qabriga inuu diiday laakiin wuxuu diiday qaab gaara in loo siyaarto oo sida ciiddii oo kalea sanadiiba mar layskugu yimaad laga xafladeeyo bishiiba mar layskugu yimaad qaabkaas gaarkaa buu diiday ee qabrigiisa in la siyaarto ma diidin markaasuu yidhi maca ana ziyaaratahu ayadoo siyaaradiisu min afdali acmaal acmaasha kuwa ugu fadliga badana ka mid tahay acmaashana wuxuu la jeedaa acmaasha kujinsiga acmaasha kujinsiga oo waa maxay waa qubuura siyaarashada acmaasha kujinsiga fiiriya calaamatu maxamed ibnu saalix alcusaymin markuu sharcayo acmaasha kujinsiga ay ugu fadli badanta oo in alla inta qabri la siyaarto qabriga nabiga u fadli badan sal اlahu alيه qabriga nabiga au fadli badan ilaa dadka isaga ugu xaq badan isagaa noogu xaq badan aabbeed iyo hooyadina isaga nooga xaq badan nabiga sal اlahu ala marka qabrigiisa in la siyaartaa waa siyaaro midda ugu fadli badan wamaca daalika in ciid laga dhigto waa hadii haddii taasoo ugu fadli badan u diiday qabriga awowgaa sanadguuradaah waa inaad ogaataa inay dalaal tahay alkhaamis masalada shanaydaa nahyu waa nabiga reebidiisa sal اlahu calayh wasalam can iliktaari badsashadu reebay mina diyaarati la badsado hadda lagu soo laabto xafladayn loo sameeyo marka ilaahay kuu qadaraba siyaabo laakiin qaabka xaflada wey qaabka la diida iftaarka meeshuu ka fahmo asadiisatu masalada lixaydaa xafuhu waa nabiga boorintiisa cala anaafilati sunnada uu dadka ku booriyey filbeyti guriga lagu sunaysto war guryaha ku sumaysta nabiga aadu dadka ugu booriyey laa tajcaluu buyuutakum qubuuraa laa tajcaluu buyuutakum qubuuraa war guryihiina qubuuraho ka dhiganina ee cibaadada iyo salaada wax ka siiya saas weeye asaabicatu masalada todobayda annahu shaniye mutaqarirun waxaa ku sugnaa mutaqarirun waxaa ku sugnaa cindahum saxaabada agtooda annahu shaniya laa yusallaa inaan lagu tukan fi lmaqbarati quburaha waa yiqiineen saas darteed ugu shabaha yidhi sida aad u taqaanaanan quburaha lagu tukano noqon macnuhu saas darteed war gurigiinna qubuuroo kale ha ka dhigneen qubuuraha inaan lagu tukana yiqiineen maadaama ay yiqiineen gurigiinna saasoo kale yuu noqon wey gurigiinnu sidaasoo kale yuu noqon wey aaaminatu masalada sideedayda tacliiluhu waa nebiga cilayntiisa daalika nahyigu cilay ou nahyiyey ou reebay in qabrigiis ciid laga dhigto wuxuu ku cileeyey bianna salaata rajuli qofka salaadiisa wa salaamahu salaamtiisa calayhi nabiga uu ku saliyo salaamo yeblugu nabiga waa gaara wainbacudda qofku haba fogaadee meeshuu ha jooga waa soo gaare marka falaa xaajata baahi looma qabo ilaa maa shayga yatawahamuhu uu ismoodsiinaa man araada qofka doonay alqurba inuu u dhowaado qofka isleh salliga aad nabiga ku sallidaheed si aad ugu sallido qabriga u dhowow qabriga u dhowow qofka isleh baahida uu dareemaya maba jirto oo ah salligu kuma xirna qabriga inaan u dhowaado qabriga in la waa cibaado kale laakiin salli iyo salaamu kuma xirna adoo ag taagan iyo adoo ka fog waa isku dad nabiga ku salido sal اlahu alay xadiis been abuur ah aajiroo gabal ay leeyihiin haddaad nabiga qabrigiisa ag istaagto nabigaa yidhi waa ku maqlaa anaa si toosa kaaga ridina haddaad meel fog iiga soo sallidana malagaa soo qaada malaa'igaa soo gaarsida nabiga salligiisa sal اlahu alay wasalam ataasi ati masalada sagaalayda nabiga ahaanshadiisa weye sal اlahu calayh wasalam fi barzaqi qabriga dhexdiisa uu yahay tucradu mid loo bandhigo acmaalu ummati ummadiisa acmaashooda fi salaati wasalaami xaalay ku sugan tahay fii salaati salliga iyo wasalaami salaamta calayhi nabiga la salaamo lagu saliyo taasaa nabiga loo bandhiga muxuu fi salaati wasalaam ugu qaydaa acmaasha kale ummadu samaydo nabiga looma bandhigo looma bandhigo nabigu salaadeennan dadka sunada hadda ku taagan dadka bidcooday qaarka gaalada war kama hayo haddee looma bandhigo looma bandhigo xadiiaa jira oo macnahaas ay u daliishadeen dadka gabadho yidhaahdeen nabiga acmaasha ummadda waa loo bandhigaa xayaatii khayrun lakum wa mamaatii khayrun lakum xadiikaasaa jira oole waa la bandhiga acmaashiino hadaan kayr arkana waa ku farxaa haddaan shar arkana waa ilaaha maryaa xadiikaas waa daciif waa mursal bakr ibn cabdlahi iyo weliba waana taabici waa mursal wlmursal min aqsaam aciif ma sugna kaas mas'alo waxay tahay axaadiis fara badan oo daciifaha jirta oo sheegayda qofkii soo xajiya oo aan nabiga soo siyaaran nabiga waa gooyey man xaja walam yasurni faqad jafaanii waa been abuur axaadiistaas waa baail waa waxaan sal iyo reeb lahayn nabigu ma dhihin sal اlahu alيه waslm axaadiistaas marka si aad u salkeeda u gaarto xaafid ibn cabdilhaadi kitaabkiisa qiimaha badan asaarim اlmunki fi raddi cala subkiy axaadiistaas wax ka hadla oo jamciyey oo waxa weeye sanadkooda niqaashay kuwa ugu fiican kaasaa ka mida marka kitaabkaas waa inaad akridaan asaarim اlmunki waa kitaab la helo oo mutadaawal ah والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد